ida riwaayatayn waana sida imaamu shaafici maxamed idriis ashaafici u qabo iyo axmed bn xambal fii riwaayatin canhu waqad kaana cumar bn khadaab radia allahu tacaala canhu lamaa kahura shurbu sharaabku markuu batay khamradu wey markuu batay zaada fiihi wuxuu ku daray sideetanki waxuu ku daray annafyu ku daray tarxiil sideetanka kugu dhufto weliba musaafuris waxaa lagaa tuurahayaa meel cidhafka xeeb baa lagaa tuuray iyo meel cidla oo oomana ah oo lagu baabaayo oo dad balaayo ay joogaan oo baa lagu geynhayaa sidaad markaa u toobad keento iyo waxalqa ra'si iyo madaxa la iska xiiro dadka hore carbe timahay la bixi jireen timuhu sharaf bay ahayen qurux bay ahaayeen dadkan hadda wada malukaysan hayeen mooda uun eh, muxuu ahaayey eh, eh, ruux xanuun ka soo kacay hadda soo doodsaday ma ahayn timuhu ruux inuu daysto inuu xaj u xiira ama cumro u xiira mooyee timaha waa la daysan jira waagi hore ruuxa marka timaha laga xiiraayo tacsiir oma dhinno isagoo yuuqan hadduu soo baxo oo mulukaysan oo yuul ah ama seeman waxaa weyaan ceeb bay ahayd intuu marka madaxa ka xiro ayuu haddana tarxiili jiray nafy musaafuris ah. hmm. ya maya maya haddii la istixlaal ruux waa gaal axkaamkaa ka dhalanaysa oo muxuu ahaayey dhaxalkiisi iyo mhm. mhm. mhm. ke ke rido mayn daliishanin ibnu taymiya aan soo guurinay in u daliishaday waxaa laga qadan karaa qad yakuun ficilku inu istihaal noqon karo ibnu taymiya u daliishada majmuclfta maj latan sideeda ayb wqad kaana cumaru lama kahura shurbu zaada fiihi nafya waxalqa ra'si mubaalaqatan ku-xeeldhaarashu saa u yeelay fi zajri iska caydhin iyo iskaga biijin laska biijiyo oo laska caydhiyo mxuha khamrada canhu can ilkhamr wa can shurb saa wuxuu u yeelay zajri iyo tankiil iyo cuquba ugu talagalay dadku inay ka cararaan ninku madaxan laga xiidhi kadibna jaziiro malageedga lagu tuurahayo u noqon maayo hawlhatara wey rag baaba musaafir isku dhibhayaa maogtahay nin baaba madaxo laga xiira oga daranta wax kastaba oo isagoo muxuu ahay mulukeysan dhukuba uu soo baxo falow cuzira shaaribu ninka shaaribka cabdirasaaq baa soo saaray aharka iyo keyrkiiba waana athar ka sugan cumar weey falow cuzira shaaribu shaaribka haddii la tacziro ganaax waa ganaax maca alarbaciina biqaطci khubsihi in kibista laga gooyo biilka laga gooyo haddii dowladdu ay masruuf bixin jirtay iyo mucaawanaad iyo kaalmo iyo musaacadaad ummadda ay siiso ninkana khamre ku dhaco haddii lagu ciqaabo lagu ganax in laga gooyo biilki iyo mushaarki madaxa laga xiiro la masaafuriyo la garaaco sidiintan lagu dhufto way bannaanta intaba laskugu daro si waxaan waxaan rabnaa annaga macsiyada in la yareeyo oo dembiga la yareeyo aw casli ama laga casilo can wilaayati shaqadu hayay ama laga qaada xilki guddoomiye degmuu ahaa baro saab buu ahaa jiif buu ahaa qaadi buu ahaa matalan daaci buu inoo ahaa macalin buu ahaa ile mogta inun baa ilahay furaha ka qaadahayahay xilka in laga qaado ayadna waa tacsiir wey kaana xasanan tacsiirka noocaasa waa wax fiican buu noqon hayaa bulsheekh fa ina cumar khaaab radi allahu tacaala canhu balaqa waxaa ka soo garay can bacdi nuwaabihi wakiiladiisii barhkood raggii mas-uuliyiintaha qaybo ka mid a ah, oo weliba shaam joogay annahu tamahala biabyaatin fi lkhamr inuu muxuu ahaaye ku mahmaahay ama uu jilay baydad ku saabsan khamrada facazalo markaasu xilka qada alaa hal ata alxasnaa ana khaliilaha bimaysana yusqii yusqaa fii zujaajin waxantami gabay dheer buu halkaa tiriyey waagi dambu u yeedhay gabigii baa gaadhay cumar baa u yeedhay markaasuu yihi gabay ninka tiriya madiga ahaa ayib markaasuu yidhi ma lahuba aduu inaad anaa tiriyey buu laakiin yaa amiira almu'miniin yacni gabaygu meelo badan buu kula maraaba hawshu waxaan sameeyey ma ahayn waa ila tahayba inaadan samayn laakiin ninkaadan khamrada amankan faaninhay ee ku halqabsanhaya bal amka inaad xil ihaynin bu wuu casilay markaasuu weliba ganaxo shaabowgay inaadan khamra cabbaynin oodan samaynin waa saan filhaya hase yeeshee ninkaadan carabkaba mariyay khamro gabaygeeda tixgaba ka tariyey ammaanay xil cumar hayn maysid dowladnaa xil ka qaban maysid waa casilan yahay <clears throat> inaguna khamrada reer magaalnimay ahayd ninku marka sarkaal laga dhiga ama xil loo magacaabo baasha inuu isku shubo sidii biyihii oo isku qulaamiy asagoo dhadhacahay baa yaa ree magaalnimo ahayd ilbaxnimo ayaan garanaysan hawsheen ayib ninkaan cabin sigaarka iyo khamrada iyo dhiladaan la daba wareegin ree dhintay oo muxuu ahaaye hadda ka soo culeyey muxuu ahaa hawdka iyo xerka ka soo baxay oo daanyeer ayuu ahaa soo saa maahay sheekh muumin hay saan baan u malay nasal la salaam waalkhamru alatii xarama allahu tacaala khamrada ilaahay xarimay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisuba ay xarimeen wa amara annabiyu bijaldi shaaribiha nabiguna uu faray in la karbaasho kii caba hadda waxaa laguu sheegay xadkii waa laguu sheegay afartan ama sideetan yaa laga oofin kullu mukalafin caaqilin baaliqin mukhtaar ayib caalimin bitaxriim idan baan taagannahay khamradu laakiin la cabi tee wey sababka marka la cabo ama la lagaa oofin xaddu lkhamri muxuu yahay tiibuu sheekhu hadda sharxaaya kullu sharaabin wax kastoo la cabo wey muskirin maandooriye ah min ayi aslin kaana geelkii ha laga keeno ama caana geeloo la khamiriye ha noqdeen ama caano fardood ha noqdeen ama dhoobo la qasay iyo biyo laisku dara ha noqoto ama bir iyo wadal muxuu ahaaye dhiil lagugu shubo lagu siiye ha noqoto wax kastoo lagu sarqaabo wey oo la cabo qasab maa bashir iyo timir iyo cinab tahay ayib sawaaun kaana min athimaari ama midhaha laga keeno midho laqooshay ha noqdo oo la qooyey kalcinabi warutabi sida cinabka iyo ruabka oo kale ruabka waa timirta timirta qoyan curdanka ah iyo wazabibi zabibka waa cinabka ingegay qalalay iyo watiini tiinka waa taqaanaa waa nooc u yarag weeye zabibka u yaragyahay ama baalkan zaytuunka loo yaqaan buu yaragyahay oo kuskuusan baalka haddaa taqaana idinku xamar ka bixi jiray ee qodxahala ma ah kaas aw ilxubuub ama badarka caadiga ah beer masaga ha noqdo geley iyo yaryare iyo bariis iyo qamadi iyo haruur muxuu ahay iyo garbi iyo heed iyo digir la khameeye ha noqdo wixii doon ha laga sameeyo muhiimadu waxa waa in dibnahada dhaafaw kalxinqati qamadidoo kale iyo wa heedda ama garbida aw italuuli ama waxyaabaha malabka ah taluulka waxyaabaha waxaa weeya jamcu ila ila baa la jamciyey waa waxyaabaha jidjiidma sida malabka iyo laamiga iyo waxyaabahan xabag ahaanta ah baa loo jeeda waxyaabaha xabagta ah ayib kalcasali sida malabka oo kale awil xayawaan ama masdarkiisu xayawaan noolaha laga keeno ka labani lkhayli sida caanaha fardaha caanaha fardaha marka la qabiiliya khamray noqdaan khalis wey bal lama anzla allahu subxaanahu wa tacaala cala nabiyi taxriima alkhamri bal ilaahay markuu ku soo dejiyey asalkan wuxuu ku baabiinaya axnaaf axnaaf madhab khariban oon suuragal ahn bay meeshan ka leeyihiin ayagu alkhamr uu ilaahay xarimay inama alkhamru wاlmaysuuru wاlansaabu wاlazlaamu rijsu min camali الshayطaani fاjtanibuuh waxay ku koobahayaan fi اlcinabi wاtamri waa niman aafaysan wey labadaas cinab iyo timir wixii laga sameeyo unbaa khamro ah ashribada kale iyo cabitaanaha kale haddii lagu sarqaamana oo markaad ka dhegtaad ku sarqaantana xad baa lagaa ofin haddii aad ku sarqaami weydana ayib xad lagaa ofin maayo ayib ashribada inteeda kale waxaan timir iyo cinabka ayn bay leeyihiin haddaad cabto oo ay muskila yihiin waa lagu sarqaamaa markay badantaha lagu sarqaamaa hadda yarta laguma sarqaamo haddii aad wax yar ka cabto oodan ku sarqaamin laa ba'as haddii wax badan aad ka cabto ku sarqaanto xadkaa lagaa oofin amaa khamrada laga sameeya raashimaha caadiga xalaasha ah masagada iyo shaciirta iyo xindada iyo qamadiga waxyaabaha noocaas iyo bariiska iyo laga sameeyo ama ha lagu sarqaamo ama yaan lagu sarqaamin xalaal weyley niman aafaysa madhabkoodaas axnaaf marka weligaa iska ilaali diin badan bay dhuminhayaan nimankaas calaa ijtihaadin cindahum lakiin hawl inu taalla inaga ma sheekhu marka asalkan wuxuu cagta ku marinhayaa hayaa axnaafiyo waxay la halmaalay ilaahay markuu khamrada nabig taxriimkiisa nabigiisa kusoo dejiyey lam yakun cindahum bilmadiinati min khamri lcinabi shay taariikh awood baa laguu sheegtay cinabkay ku wareegeysan hayaan carab ay axnaaf ku wareegeysan xilligii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xarimay khamrada ee nabiga qur-aankan lagu soo dejiyey khamrucinab lamama aqoninba khamr cinab laga sameeyo carab maysan aqoon cinabku sham buu ka bixi jirayba carab waxay taqaanay khamra laga sameeyo muxuu ahaayey timirta bay yaqaaneen yaman kuwa jooga waxay yaqaaneen khamr laga sameeyo masagada ama qamadiga laga sameeyo waxay yaqaaneen khamr laga sameeyo malabka oo xabasho ka iman jiray ethoobiya ka iman jiray lam yakun cindahum bilmadinati min khamri lcinabi shay liannahu lam yakun bilmadiinati madiina muusan ku oolin mana laga heli jirin shajaru cinabin geed cinaba maba jirinba wa kaanat tujlabu khamrada cinabka laga sameeyey waxaa laga keeni jiray laga soo dhoobsan jiray min ashaam shaam baa laga keeni jiray suuriya halkaas laga keeni jiray iyo libnaan iyo urdun iyo falastiin fa kaana caamatu sharaabihi cabitaanadooda wax u badan wuxuu ahaa haalibkiisu caamatu haalibu sharaabihi min nabidi tamr ama kullu sharaabihim caamado labada waa loo marna kaafa loo isticmaala marna mucdamka loo isticmaala timirta sharaabka laga sameeyo ayaa ahaa sharaab u ahaa khamran ay ka samaysan jireen waqad tawaatarat sunnatu can nabiy sal ly slam wakhulafaaih nabi maxamed waxaa wadariiqyo badan kaga yimid iyo saxaabadiisi iyo khulafadiiba annahu xarama kula muskirin wabayana anahu khamr war kooban wey nabigu wuxuu xarimay shay kastoo maandooriye ah wuxuuna caddeeyey inuu khamro yahay marka ama ha la cabo ama ha laysku duro ama sanka ha laga qaato ama afkaa lagu shubto hala qadhiidho oo hala jimbiro ukaas ama hala ursado ama sidii masagadii raashinkii badarka loo cuno war dhammaaday wy wa kaanuu yashrabuuna waxay ahayn muslimiintu kuwa caba annabid alxulwa nabiidku waa shayga la qooshay la diyaariyey waa casiirka annabid huwa alcasiir ayib alxulwa macaan wahwa nabiidku waxaa weye an yunbada fi lmaai biyaha meel la dhigahaya ashuun biyaa baa lasoo qada ama ahaan ah tamrun baa lagu tuuri timir baa lagu guri aw zabibun ama cinab baa lagu guri ay yuطraxu fiihi waa lagu tuurahaya wannabdu aarxu wey liyaxluwa almaau si biyu macaanadaan laa siyamaa si gaar ahnayd kaiiru min miyaahi lxijaaz wax badan oo ka mida biyihii xijaaz ku yaalay ceelashii laga heli jiray fa ina fiihi muluuxatan way khadhaadhaayeen biyo dhanaan bay ahaayeen biyihii xijaaz oo dhan boqol kiiba siddeetan biyo dhanaan bay ahaayeen marka biyahaasay u macaanaadaan una qaboobaan oo shay la cabbi kara ay u noqdaan ayaa ashuunka ama haanta lagu darayaa melo muxuu ahaya timar ama zabiib ah habeenba ku bari laba maalmood ba ku baryahayaan biyihii waa qaboobahayaan way macaanaan hayaan nafaqa yeela marka casiirkaad cabtaan waxaan hadda juuska u taqaanaan in la cabo ee maqaxyaha oo kale u noqon yaa la kala miiri qashinkii baa laga saaray gufarkii kadib asagoo saafaha ruuxa la siin haya oo macaan ayib fahada الnabidu xalaalu biijmaci اlmuslimiin in sharaab la diyaarsada macaanoo iska casiira oon maandooriye ahayn oon ku sarqaaminayn oon lagu waalalaynin wax dhiba ma laha waa xalaal wey waa bannaan yahay liannahu laa yuskiru maxaa wax ma sarqaamiyo kamaa yaxilu suu u bannaan yahay shurbu casiir alcinabi cinabka casiirkiisa in la cabo waa bannaanta iyo juuska laga diyariyay sharaabka laga diyaariyay qabla an yasiira muskiran intuusan muskir noqonin cilladu marka waa maxay ma aha cinab baa laga keenay ma aha timir baa laga keenay ma aha oo inays waxaa kugu caddaysay in saxaabadu iyo nabiguba ay cabbi jireen biyo laga diyaariyey timir biyo laga diyaariyey cinab zabiib oo macaan oo xalaal ah idan cilladu ma aha wuxuu inuu cinab ka yimid ama uu ka yimid maxaan ku dhahdaye ii sheeg uu ka yimid timir ka yimid ee cilladu waa maxay calaa annahu muskir inuu ruuxa sarqaaminayo ama khamro yahay wa kaana annabiyu sala allah alay wasalam qad nahaahum ummadda wuxuu ka reebay an yambiduu inay ku tuurtaan buu ihi ana hada nabida fii awciyati alkhashabi marka hore ee islaamku bilowga ahaa dadkuna axkaamta aysan in badan baranin ree miyigi iyo madiina dadka deganaa iyo xataa ree wafdi cabdilqays kullina wuxuu ku yidhi weelasha waaweyn ee geedaha laga qoray iyo haamaha waaweyn ee geedaha laga qoray iyo salka geedka baarka iyo salka geedka timirta laga qoray iyo haamaha laamiga la mariyey ee birta ah iyo kuwa la tolay iyo waxoo dhanba yaan biyo lagu diyaarsanin ayb an hada nabida fii awciyati alkhashab weelasha qoriga geedaha laga qoray iyo waljari ashuumaha wahya jariguna maa yusnacu min atura wax ciidda laga samey waa taqaanaa dee ashuunku ama dherigu carra la gubaya laga sameeya waa taqaanaa dhooba qalqaliba inti la deera la gubhaya aw ilqarci ama ubada qarcigu waa bocorkatiidka ama e, bocorka baasha ubada loo yaqaane wadaaduhu weysada ku qaadan jireen subagan lagu suban jiray ee iyo malabkeed garanaysaan iyagana weelal ka dhigan jireen aw uruufi ama jamcu darfin waa weelka aw uruufi ama weelasha almuzafatati muxuu ah la laamiyeeyey daamir baa lamarinaya weelka korka marka laga maro weelku bihi waa qaboojinaya xoog buuna yeelanaya ma dilaacahayo wuu adkaanhaya biyuhuna waa qaboojinaya intaasoo weelba nabiga u dayay xantam iyo dubaa iyo naqiir iyo musafad iyo muqayar intaasoo geed baa loo diiday iyo weel maxaa yeele weelashu waxay ahaayeen wasiilo iyo dariiq kuu geyn karaa biyuhu durba inay isbedelaan o maandooriya noqdaan marka saxaro qodhi dheer baa laskaga tiraa ayb waa la iska fogeeyo qoriyo qiiqi waa lasla markay dadku diinta fahmeen baa la waxaa ladiin diidan yahay la socda waa wixii maandooriye ah weelashu dhib ma qabaan cashuumaheenni weeye waa haamaheenni way khayr badan yihiin biyaha lagu dhaansado caanaha lagu qaato dhib ma laha laakiin wa iyaakum walmuskira ayb ruuxu marka markuu wax tafsiilkaa fahmi kara wax loo kala qadqada laakiin ruux markuu cusub yahay korka in looga qabto wey saa darteed wahaabiyadu waagay soo baxeen wax kastooo shirki ama wasaa'ilu shirki ah shirki weyn bay ka dhigeen dadku markay baasha ka kala carareen oo inaha la kala qaaday bay tafsiilka keeneen inay marka xikma ka ahayd iyo aqoon dheeraada ka ahayd iyo inuu ilaahay ugu toosiyey iyo inay jahli ka ayd garan maayo almuhim waxaa weeyaan ruuxa caalimka ee wax fahmi kara iyo ninka muxuu ahaaye wax yar fahmi kara isku baab ma aha isku baab ma aha wa amarahum nabigu wuxuu amray an yantabiduu inay wax ku eh, diyaarsadaan eh, casiirka iyo sharaabka fi duruufi weelasha allatii weelashaasoo turbatu la xidho afwaahuha afkeeda lagu xidho bil awkiyati ningaxi iyo xadhko weelasha muxuu ahaay maqaarka laga samey iyo idinta laga sameeyey sibraarkaiy wixii lamidka ah ee afka laga xidho weelasha noocaasa ayuu nabigu yidhi markaa ku diyaarsada eh, cabitaanada maxaa liana shiddata karku tadubu way gelaysaabuu sheekhu fi nabiidi dabiiban way dhex qaadi dabiibka asalkiisa waa waxaa dhaqaaqaya socda xaggan aad dareemayn waa socdaa shaygu ma dareemaysid waa tukubahaya khafiyan qarsoon walaa yashcuru linsaanu dadku ruuxna dareemi maayo waxaa weelashan waaweyn ee adag ee nabigu u diiday weel waxay ahayn biyuhu ma isbedeleen ma doorsoomeen ma khamray noqdeen mise maya lama yaqaan laakiin weelashan afka laga xidhi jiray markay biyuhu aad ay jaraanba oy dilaacaan oy balaayo noqdaan oy khamroobaanba waa la garanaya maxaa weelkaa dilaacayaaba welku ma karo hadda caagaga jira caagaga jilicsan haddaad intaad afka ka xidha meel dhigto oy caanagel ku jiraan caagu waa dibira marka dambe waa qarxaya sidii muxuu ahay bambaanadu qarxahaya welasha noocaa marka karkaasi ma celin karaan dubu marka waa garan caanahan biyahan inay afoobeen oo sharaabka isbedelay laakiin ashuun feedho weyn haddaad alaab ku shubto oo daboosho si kastoo u karo biyuhu ay u karaan oo isbedelaan ashunku dhaqaaqi maayo isbedelin maayo waa soo mana dilaacaya ashunku waa taqaana ayb marka waa balaayo khamrada kuu qarinaysa fa shariba alinsaanu ruuxu inuu cabaa laga yaabaa maa qad dabba fiihi shiddatu biyo isbedelo oo karay shiddadii almutribati ruuxa sarqaaminaysa marqaaminaysa aarab huwa marqaanka weeye ayib wahuwa laa yashcur asagoon dareemin fa kaana fii siqaa'in muukan hadday biyuhu ku jiraan sibraar la afxidhay ama la daboolay ama la ningaxay inshaqa darfu weelku waa dilaacahaya idaa halaa fiihi nabiidu biyuhu hadday karaan ama sharaabka uu karo oo u kululaado falaa yaqacu linsaanu fii maxduur ruuxu khalad ku dhici maayo khamrana cabi maayo wa tilka alawciyatu weelasha hore la diidana musafadki iyo naqiirkii iyo mxuu ahay xantamki iyo dubahun la diidana iyo qarcina laa tanshaqu ma dilaacdo idan khamray kuu qarnaysaa ciladiibu sheeku ku fahansiinaya cilad loo bahna in la fahmo weeye wa waxaa laga wariyey axaadiis badan baa ku timid saxiix macnaha ku timid canhu can nabi sl anahu rahasa inuu ummadda u ruqseeyey bacda hada intaa kadib fi lintibaadi fi lawciya dan baa jirta oo khaasatan fi saxix muslim ku timid oo fara badan oo dhowr ah iyo sunankaba iyo masaaniiddaba ku timid oo tilmaamaysa taxriimkaasi weelasha la reebay qayman laisu fasaxay qayman laisu diiday waagi horay ahayd laakiin bacda maa habata alislaam wa tamakana fi lard dadkuna ay diinta fahmeen taxriimkii weelasha waa la nasakhay baa axaadi ay tilmaamaysa wa qaala wuxuu uhi kuntu qad nahaytukum waxaan ahaa eh, axad idinka reebay baana waxaan idinka reebay can ilintibaadi in wax lagu diyaarsado fi lawciyati weelal khaas oo aanu soo maray fantabiduu haddaba ku qooshta oo ku qoysta dhib ma lehe walaa tashrabu muskaran laakiin walaa tashrabu muskiran muskira cabina shay waxwaala ama sarqaamay iska ilaaliya muhimaddu waa intaa fi saxi muslim xadidkaas min xadiidi intaa wixii ka dambeeyey fakhtalafa asaxaabatu waman bacdu min alculamaa axaadiistan been naasikhada ah nina way gaadhin nina maysan gaadhin axaadiista horaa la haystaa minhum culamadu waxaa ka mid a man lam yablugu nasku naskhan dambe ninuusan gaadhin baa jira aw man lam yuhbitu aan suginba ninuu soo gaaray axaadiista naasikhada laakiin min xayu sanad aan sugin oo agtiis daciif ay ka tahay baa jira fanahaa markaasuu caalimku reebay oo diiday can ilintibaadi fi lawciya maxaa liana naska lam yasbut cindahu aw lam yablughu fabaqiya cala lmansuuh warkaa war cadaaday wa minhum waxaa ka midu ah culumadii man ictiqada ruu e, ictiqaadiya hubuutahu hubuuta naasikh wa anahu naasikhun fa rakhasa markaasu ummadda u rukseeyey fi lintibaadi fi lawciyati weelashi dambe in lagu qoonsado lagu diyaarsado intaa la garay saxaabadii iyo taabiciintii masladu saasay ahaayeen nin naasikha maqlay kadibna ku dhaqmay nin agtiisa ka sugnaaday nin maqle uu soo gaara lakin usa agtiisa ka sugnaanin niman usa soo gaari inta waa lahaayeen alfuqaaa almutaakhiruun aafadoodu waxaa weeye fiqigii hore iyo khilaafkii hore in badanoo kamida siduu ahaa uma soo guuriyaan ama ma soo gaadho ayib in badanoo kamida tacasub iyo waxaa geli jiray taqliid fa samica taa'ifatu min alfuqahaa khaladku meeshuu ka yimid axnaafna ka yimid bu rab in kuu tilmaamo fa samica taa'ifatu min alfuqahaa'i ana bacda asaxaabati kaanuu yashrabuuna annabiida bacd fuqaha waxaa soo gaaray bacdu saxaba waxay cabbi jireen nabiid nabiido maxaa tay min annabiidi maa huwa xalaal wa minhu he maa huwa muskir soo ma aha raashinka iyo casiirka la diyaariya cabitaanka aan lagu sarqaamaynin waxaan leenahay waa xalaal biitifaaqi lmuslimiin midka lagu sarqaamayna waxaan leenahay waa xaaraan waana muskir faاctaqaduu markaasay aamineen buuri ay u qaateen anahu lmuskir axnaaf meeshana laga galay buuri ay halkana laga galay farahasuu fii shurbi anwaacin min alshrabati markaasay ummadda u fasaxeen intaasoo nooc cabitaana in la cabo allatii laysat min alcinabi watamr oo marka aan cinabna ahayn tamarna aan ahayn leannu cinabka iyo timirtu waa labaday aaminsanaayeen in asalba khamre ay ka timaado ma ogolo laakiin wixii ashriba ama cabitaano kalea ama casiro kala oo dhan in la cabay fasaxeen sawaabun askara aw lam yuskir hawlu taalla ma ah waa axnaaf khad meeshuu kaga yimid su fahm aafatu kuli shay aafatu diin binaqi waa suu lfahmi can illahi can rasuulih diinta waxa baabi'iya waa in si khaldan aayadda loo fahmo ama nabiga xadiidkiis si khaldan loo fahmo wey beliyadu waa taas wa tarakasuu waxay markaa rukso u qaateen ay mxuu ahaayey ku dhaqmeen fi lmatbuuqi kii la kariyey haddii la kariyo oo mxuu ahaay dab la saaro nabiidka min nabidi tamri wazabiib idaa lam yuskir shaariba hadduusan shaaribku marba uusan oo axad kale haba ku wareero haduu rabo ku sarqaamo laakiin adigu mar haddaad karkarisay ood xoogu ka dishay kulaylkii iyo karki iyo aburki aad ka dishay iska cab haddaadan ku sarqaamayn bay fasixeen wasawaaba maa calayhi jamaahiiru lmuslimiin ra'yu alaxnaaf walkuufa khata weeye sawaabkuna waa maa calayhi jumhuur muslimiin ana kula muskirin khamrun shay kastoo ummadda sarqaamiya min xaytu alasal adugu haddaad nodaan ku sarqaamin caadatan wa curfan shayga lagu sarqaama ninka cabay waxaan leenahay khamro cabay ana waxba ima yeelayso xagga leexada ku geynaynaa inay wax ku yeeshin kala ogaan doontahay afartan lobaa kugu dhici oo dirqab ah ayib markaas warkaa caddaanhaya walaw shariba minhu qatratan waaxidatan litadaawin aw hayri tadaawinba sababku waa maxay shay kastoo maandooriya waa khamro waa la jeeldi waa la shaabugi ninka cabay kabashabaa allah ka dhigay wax ka cabay hal kabo khamra aduu waxaan u cabayaa waxay u roon tahay baa luqumankay u roon tahay waxay u roon tahay xabadkay furtaa codka iyo baxada iyo xabeebtay baabi'isaa dayib gawsahay daawo u tahay ilkaha dayib hawlahaas laabjeexay daaweysaa iyadaaba kicisee yuucab litadaawin aw hayra tadaawin waa lagu jeed lahayaa leanna ma banaano wuxuu daruura ma aha waxaan daawada m xaajiyaad wey taxsiinaad iyo xaajiyad wey daruura ma ah faina nabi sal ly slam su-ila waxaa la weydiiyey can ilkhamri an yutadaawaa biha khamranada allahuma laisku daaweyn karaa faqaala inahaa daa-un cudur weeye walaysat bidain bidawaa'in daawa ma aha khamradu waa cudure daawa ma aha fi saxiix muslim min xadii taariq bn suweyd waina allaha lam yajcal shifaa ummati ilaahay kama yeelin daawada ummadayda ma gelinin fii ma xarama caleyha wuxuu rabbi ka xarimay wax ilaahay kaa xarimay daawa laguma ayb waxaa soo saaray abu yacla iyo ibnu xibbaani iyo abu daawud asna waa soo saaray xadidka xadid lamid a xadiidkuna xasan weeye shawaahid mawquufo dhowru leeyahay asagoo marfuuc ah bisanadin laa ba'sa bayna waa jiraan marka xadidku waa saxiix waa xasan weeye qolyo daciifiya waa jiraan laakiin sida uu maro alimaam ibnu taymiya saxo ah, xadidku waa sugan yahay walxaddu waajibun xadku oo oon dartii uu nafbaxaal gaadho oo kax yahay faman idura hayra baaqin walaa caadin falaa ima calayhi wey waxaan leenaha ninkaas waa fasaxan yahay almudar licaqashin aw lijuucin waa isticmaali karaa leanna waa inqaadu lanfus laa xaraama maca daruura wey taa waan laakiin fuqad waxay ka niqaasheen khamradu oon baa laga sii qaadaa bal waaba isdii gubanba inaad ku qabowdo joojiye waabad siraadeba waad qarxaysaa si kastaba noqotee haddee wuxuunu tarayso ruuxa ay jidiinka nafta ku soo celin waan siin karaa way markuu nafbaxal gaadho hadduu ay ku istaagto luqma ila fuqad wuxuu ku misaalin jireen moogta cad baa ku istaaga dhunta cad weyn baad goosatay cad iyo cashirba waa la yaraystaa baa la odhan jiray moogta bahal weyn baad isu ka siisay halkaasoo ku fadhiistay wax kaloo lagu dejiyaa la waayey soomaalida ruux way isturgoyn jirtay meeshaas la isku dhufan jiray inay kala raacdaba halis aba adooban war wahd halkaa bur lagugu dhufto ama nin gacanta kugu dhufto inaad dhimato halis wey laakiin cadku ama hoos u dhici ama soo duulahaya inta badan laakiin soo duuli jiray marka ruux mesha lagtu ka soo boodi jiray ruxuu indha hayo suuxay baa lagu dhufanaya markaas cadku soo booda oo dhiig ku maran yahay qoli yamaniyan waxaan ku arkay markuu wax ku istaago dhabarkii derbi ku dhufan dhabarkii derbi gig ka siinhaya waa sidee baadhi waxay dhahan hadii meesha lagu dhufto soo boodahaya wuuna khasaarahaya gigka hadaad siiso hoos buu kugu noqon yani fiqiyaadku ma ogtahay dadku waa dadku nimba qaab wax ka eegahaya nimba qaab wax u eegahaya markii inta cadka uu khasaari lahaa dhabarkaa lagu dhufraya derbiga kadibna hoos bu degahaya calosha aadahaya walahu alxaddu lwaajib hadday daruura timaado wax dhiba ma laha waajibun xadku waa waajib idaa qaamat albayina markhaati haddii la helo aw ictiraafu shaarib aw ictarafa ashaaribu ama ninka shaaribka uu qirto haddii qiraal la oo ruuxu waan caba yidhaahdo ama markhaati la hayo laba markhaati baan ku filan xaddu zina oo kale ma aha laba makhraati yakfi shaahidaan aw ictiraaf fain wujida minhu raa'ixatu lkhamr masale kale u galay sheekhu qaraa-in alictiraaf garanay albayina alkaamila la garanay idan laakin hal yuhbatu xaddu shurbi اlkhamr bilqaraa'ini wاdalaalaat wاlamaaraat wاlcalaamaat tii baadu ka hadlaya sheekhu fain wujidat minhu raa'ixatu lkhamri baa laga helay ninkii khamraa ka soo uraysa khamraa kasoo carfaysaba ninkii haye oo mase ru'ya la arkay uwa yataqaya o asagoo mataga haya isagoo matagaya baashidasiidan hee la arkay iyo wanaxwu dalika wixii lamida kaas faqad qiila waxaa la yidhi khilaaf baa ku sugan laba qowl baa ku jirta qowl wuxuu leeya laa yuqaam caleyh alxad ninkan bayanan looma haya maqhraati ah asaguna ma qiranin maxaa yeele waxaun mataga hayena khamre inays laga yaba oo muxuu ahay qaras ku dilaacday inuu qaras qaba laga yaba qaras ku dilaacday waxaan carfiseenna waxay khudaarta qaarkeed inay sidaa carfayso oo isku muxuu ahay xuruufataa laga yaaba lixtimaali anahu shariba maa laysa bikhamr waxaa suuragal a weeye inuu cabay waxaan khamr ahayn aw sharibaha ama khamr uu cabay jaahilan biha isagoon aqoonin inay xaaraan tahay aw mukraha ama la dirqiyo la qasbay wa dalik wa qiila waxaa la yidhi yujladu waa la shaabowga idaa carafa hadduu garto ninka imaamka ama waaliga ana dalika muskirun ama shaaribku baan leenahay idaa carafa shaaribu ana dalika muskir wa haadaa in urka iyo mataga lagu shaabowgo ruuxii xadulkhamri laga oofiyo oy bayino kaamila tahay huwa almaahuuru can alkhulafaa'i alraashidiina wa hayrihi min asaxaaba wahal innaasu ilaa hum hadi haddii saxaaba meesha martay kale iskaba tuurbaad iyo kulugoyne saxaabada sida laga soo guriyo waa sidaas cumar khataab asagu wuxuu ninbuu nin u yimid markaasuu wuxuu ka helay dareen wuxuu ka dareemay khamre inuu soo cabo nin kale ba urso khamraa ka oraysa buur geedkuu sare macabin a maxay waxaani macabin maxay tahay marhaati kugu filan buur afartan ba ku dhuftay nin nin kale ay laba nin kale ay ninkan hebel khamr u cabo yaa markhaati kaaga ala yidhi hebel baa markhaati iga abuuray kii loo yidha khiyaas ibnu salama la odhan jiray wuxuu ninkan wuxuu sheegay hebel inuu khamr cabi markhaati ma ka tahay may anu marati ma kama ihibu laakiin asagoo khamr ma tagayaan arkay bu wahal taqayaha ilaa bacda an sharibaha buuri cumar xanuunsan baa tahay matagu bir ka yimid buuri markhaati kama maxay tahay buuri haddaad ninka asagoo khamr matagi aragto oras ka tag ma aragto asagoo matagay ha oras ka tag geedku saartay marka matagu iyo riixdu nafsa shay aataartaa fi musnad eh, musana ibn abi shayba cabdاrazaq musnad ashaafici bay inta ku sugan tahay biasanida saxiixa ya sheekh ha ha mar haddaan maankiisu u dhamaystira waa layn oo uusan layn waa lay qasbay isagoo caqligiisu dhamaystiran uu sheegta waa la garaaci loo bixi maayo ya hadda haddee ma sarqaansana mogta ninka warramay nin sarqaansa ictiraabsi la qaban maayo markuu miir keeno saaxi keeno ay ka baxda baan wareysanayna ayib waa haddii markuu warramhay laakiin asagoo dhadhachaya ooma baahnaba hadi mxuu ahaay mogta markhaati waba cabib waatay ka socota ee waxaa laga hadlay waa inuu qirtay mid kale asagoo miir qaba ninka marka miir qaba haddaan xanuun lagu ogeyn oo uusan waallayn waa la qaban ictiraafkiisa bal ibnu madcuun ninka la odhan jiray wuxuu ku dilay cumar xadka kaga oofiyey inuu matagay matageed baa laga helay cabdillahi bin zubayr baa nin waaligiisoo baxrayn joogay ayaa usoo diray fariin wuxu uhi hebel ayaan ku ka dareemay buu riix alkhamr markaasaan qabtay qaadina wuu ahaa ninkaa meesha jooga markaasuu farriin soo waraaqu soo qoray ninkiiba qatxudu khamr wuxuu cabtay wuxuu khamre ma cabin waxaan coday qudaar sida khamrada caraf urta buuri fawaakih baan isticmaalay sidaa u carafta oo saa xurufteedu sidaa qaadigii ninkuu ku wareey meelba ku xidhay ii xidhna waraaq ba ku joojoogsaday cabdullahi zuhra maka jooga u diray oo markaa amiirkiisa ah wuxuu ni hebel baan qabtay khamrana aan ka dareemay kasoo urtay kasoo xarabtay markaan qabtay wuxuu yihi khudaar moos baan cunay buu iy bambayba yaan xulay iska xaala meesha maxaan sameeyaa wuxuu yihi ahlulkhibraha qolyaha beeraleyda ee fawaakida ee khudaaraadka yaqaana hadday sheegaan buu khudaar gobolkaa ku taalla ama waddankaa ku taalla inay jirto oo sida khamrada soo ay carabta ama soo urta sii daa buuri cuثmaan وcaliy bn mascuudi radi allahu tacala canhu wa calayhi tadulu sunata rasuli lah sal slam sunada nebi maxamed saasay tusaysaa wa huwa aladii yaslux calayhi الnaasu dadku waxay ku hagaagi karaan waa sidaas khamran in lagu arka isagoo cabahaya ama muxuu ahay qirta mooye cid kale lama taaban karo kii urahay banafahayey ee soo kamkamahayay la taaban maayo kii baashi dilqahayey mataqaya daa muxuu ahay sida ilmihii dilqahaya la taaban maayo maxay tahay abadan dadku waa fasaadhayaan khamra ninkay ka soo urto iyo ninka dilqa iyo ninka daaca iyo ka mataga kulli laxbaan saarayna waa la karbaashi kulligood marxaban sheekh ah. xad lkhashaari amr qudaama bin madcuun iyo saaxiibadii xad buu ka ofiyey marka hore waxay dhaheen iyagu taawiil bay qaateen laysa cala ladiina bay ku tageen waa loo yeedhay waxaa la yidhi hawshaan joojiya hawshan waxaa laga hadlaayay saxaabadii uxud ku shahiiday khamradan la xarimina iyagoo cabe ku dhammaaday baa laga hadlaayay ee ahlu khayrka ah laakiin ruuxa mu'minka looma ogola inuu khamro cabo haddaad ka toobad keentaanna xaddu lkhamr baa laydinka oofin haddaad ku adkaysataanna gaalaa murtaduun waxay dhaheen tubnaa ila allah xaggaas geeya markaasu garaacay ragga marka qaybo lagu soo qabtay baa jira riixulkhamri laga dareemay qaybna waa qirteen ayib riwaaya marka ku sugan muxuu ahay cinda abi wuxuu leeyahay inamaa aqaama xadda alkhamri cumaru cala bni madcuun bri wajada minhu riix alkhamr ibn abi shayba so sar saxiix almuhim waxaan leenahay haddii bayaan la hela khayr haddii ictiraabteerana khayr dilaala qawiya iyo amaara haddii la helana khayr wey kaataqayu'i wa wujuud الriixi minhu wa madhabu maliki wa axmed fii haalibi nasayhima wa gayrihima axmed iyo maalik siday qabaan weliba nusuusta ka soo orortay badankood saasay caddaynayaan buuri iyo keyrkoodba waana sida sawaabka ah waxaa kuu haray mukhadiraadkii khamro garanaya iyadu mukhadiraad baa yimid waxyaaba muxuu ahaa ruuxa aan sarqaamaynon waalaynin laakiin marqaamin ayaa jira oo fama zaa'ida gelinaya ayib xaggana haddaad qabatid inta aan lagaa karin khamrada ka daran baasha xashiishada loo yaqaana taqaanaan iyo mukhadiraadka maandooriyaasha haddaba tiiba ka hadlaya wuxuu uhi walxashiishatu lmasnuuca xashiishada laga sameeya min waraqi lqinabi xaraamun xaraam weeye waraq lqinab baana ii qoran qinabkuna waa nooc min cudbiga suufka laga waa bal suufka u ag weeye afghanistan iyo lubnaan hadda aad baxaa dayib inkastoo ay la dagaalamen qolyahan wadaadaha taalibaan ay baabi'iyeenoo haddana manaadiqu weli ku hadhay baa jirta o aysan awood waaye ayib waa isku mid wey dhib cinabka caleyntiisna waa laga sameeya laakiin waxaa loo badan yahay fi kutub alfiq alqinab waa nooc min alkataan oo cudbiga suufka caleyntiisa laga sameeya iyo magaxdiisaba xaraamun xaraamu maxaa yeelay liwujuudi wasfi alkhamri fiihi aلطarab washidda wاnnashwa yaa laga helaa iyo takdiir iyo maandoorin iyo aafo iyo fasaad o dhan baa ku jira bal xashiishadaa ka daran khamrada meelaha qaarkood ya a tubaakada ma hadda xashiisha laga samey hada laga sameeya ma xagga galbeedka meelahan kor waa suuragal wey baashu way fara badan nooc badan baa laga sameeya yujladu saaxibuhaa saaxibkeedaa markaasi muxuu ahaayey la jeeldahaya waa la shaabu waa la karbaashi kamaa yujdadu shaaribu lkhamri sheekhu sidaasuu qabaa jumhuuru fuqahaa almutaahiriin ilan moogta xashi xilligina ma jirin walaa xilligii saxaaba ma jirin maandooryaha kale waxaan khamra ka ahayn lama aqoonin qarnigii lixaad ama shanaad bay hawshan bilaabatay wadaadihii marka maalikiyo xanaabilo axnaaf xataa xanaabilo alimaam almardaawi saaxib alinsaaf fii bayaan araajix min alkhilaaf wuxuu leeyahay naqli culamada xanaabilo o dhan naqli kama helin buui ilaa shaykhu lislaam taqiyudiin baa hawsha caddeeyey buu leeyahy shaaficiyadu xataa minhaajka sharxiisa yarka siraaj lwahaajka saasa ku qoran ninka hebelka kamraawi mi amse mxuu ahaa ninka iska laha almuhim waay way ku ijtihaadeen waxay idhaahdeen binjigu iyo xashiishadu iyo waxyaabaa noocaasa ina waa naqaana somalia waa ku badnaayeen bahalkan loo yaqaano qobada ee caleenta ballaaran ee shanfaroodka alaha ma garanaysa ee muraha kuusan ee geesaha le filgimaha le bixin jiray marka la jabiyey midihiisa madow haddii intii la shiidashaha lagugu daro waad sarqaamaysa hor iyo dabana waad noqon hor iyo dabo xaggaad ka sii dayn oo aggaad ka sii dayn oo sankaad ka sii dayn waadna sarqaamaysa binjina waa la odhan jiray a inaad garanaysaan mooyaane ha dadka lagu baabi'iyaa kuraydaa gabdhaha ku baabi'in jiray kurada yararka ciyaal macamaha gabadha shukaansanada diido beshada ugu dari jireen kadibna waysadaa ka jabaysa kamaa yujadu shaarib alkhamr sida shabaab khamriga loo jeeldaa loo jeelda wahya akhbathu xashiishadu way ka xuntay buu sheekhu min alkhamri khamrayadaaba ka liidata maxaa jira min jihat annaha tufsidu alcaqla walmasaaja caqligana way fasaadeen xashiishadu iyo mukhadiraadku misaajka ruuxa yani abciga iyo khilqiga iyo dabeecada iyo gownima way qaadaysaa nin u dhammaatad noqonaysa aan xurmo lahayn aan edib lahayn aan akhlaaq lahayn aan xishood lahayn aan sariig lahayn oo wakaxaad noqonaysa marka dabeecada ruuxa way baabi'inaysaa caqlina waa ku ciyaaraysa waa maanduuriyaasha kale ee muqadaraadka xataa yasiira fi rajuli ilaa ruuxu uu laga helo dhaqankiisu uu ka mid noqo takhanusun naaganaagaysnimo ama dayuusnimo khaliisnimo iyo wadiyaasatun dayuusnimo wagayru dalika min almafaasid ayadaaba ka daran weeye khamruhu maba laha hawsha ay dambe takhanus iyo diyaasa khamruhu ma laha burbur kale iyo dil iyo baabi'in iyo xadgudub iyo caqli fasaadisa leedahay dayib marka tanaaba sheekhu ka sii liidatay bui bal sheekh majmuuclfata wuxuu ku ley ninkii banaystaaye waa kaafirun murtad yusataab wa ilaa durad cunuqu alxashiisha maxaa yeelay masaa'ilka cilmiga ah ama masaa'ilu takfiir ha noqdeen ama masaa'il mxuu ah fiqiyaadkale ha noqdeen ama masail xuduud ha noqdeen kolba aqoonta ruuxu u leeyay masailka inay ku xidhan tahay sheekhu shaam buu ku noolaa ciraaqna waa tegey xijaazna waa maray masar buu maray caalamka aad buu uga warqabay maca annahu kaana dhakhtarna u aha sheekhu saddex luqoodna uu ku hadli jiray aturkiya alfarisiya alcarabiya inta u ku hadli jiray siryaalada oo cibriyada hadda u yaqaana luqat alyahuud luqat afka jinkana u yaqaan jinku waraaqay usoo qori jireen fataawa yus'aluuna canhu ma ma fatwa sheekh اlislam ibnu taymiya fi kada markaasaan gartay bui sheekhu waxaana inuu yahay farjin wa kaana lii saabiqu cilmin bikhaطihim buuri aqoon horaan u lahaa furtooda nimankan marka baabka le baabka baabad u geli karta ma ahe almuhim marka fiqi dheeraada iyo axkaam dheeraada ku arkaysa ibnu taymiya markuu masalka taxliilinayo raxmat ullahi tacala caleyh ilaahu sheekh eh, ibnu cutaymin uu yidhi cilmiguisu waa karaama wax bini aadam ururin kara ma ah buuri cilmigaan nooc min alkaraama weeye buuri wayna ka muuqataa sheekh nin ilahu mad ku badbaadiyo <clears throat> walkhamru khamrada akhbatu ka min jihatin dhanka dhan marka laga eego waa maxay annahaa tufdi ummadda waxay gaadhsiin ku qasbi ila muran iyo isku dhac iyo walmuqaatalati dagaalan iyo isbaabi'in wa kilaahumaa xashiishada iyo khamradu tasudu can dikri lah can isalaa khamro iyo xashiisho iyo maandooyiya labadu ilaahay xuskiisa iyo idkaartiisa iyo cibaadaday kaa fogeyn allay kugu diri ummadday isku baabi'in waa saas wey dowladaha maanta caalamka maanta ku nool khamrada waa fasaxan tahay weliba shatiyaa loo gooyaa hoteelaha lagu iibin diyaaradaha lagu qaymay iyadoo firi ah ayib ee tallaajadahay ku jirtaa caado wey boodharada lagu cabi meelaha dalxiisyaha xeebaha badaha biriijyaha lagu cabahaya ayib laakiin xashiishada iyo maandooriyuhu waxay ula dagaalamhayaan si aan caadi ahayn reer galbeed bay ku akriya waa diinta reer galbeed ma aha diin islaan ma aha alxukm almansuus almaqtuuc bihi kitaaban wa sunatan wa ijmaacan waa fasaxan yahay shati iyo laysin ganacsi baa loo goynaya waxay ku halaaqeen reer galbeedka iyo reer yurubna waxaa loo fulin sidii aayad qur-aan loo fulinaya maandooriyiin xashada la dagaalama reer yurub baa noo fadwooday ayib iyo reer galbeedku inagoo aan ku raacnay ku ilaahay fatwooday subxaanahu wa tacaala nabiguna fatwooday islaamkana isku raacay hawl u taalla ma aha halkaana markuu sheekhu sheen ucthamiin fiiriya raggiina haysta sharxa yarka ah hadal fiican baa ku jira qayim ah oon in badan ka kari weyno wadaadahu afkooda inu ka soo baxdo haddana sheekhu waa ka soo dhacday raxmat tacala caleyh sheekhu waa soo tufay wuxuu leeyahay su-aal baa nin weydiiyey waxaan maqlahay abuu sheekhu yidhi in bacd albilaad alislaamiya khamrada lagu cabo bacd albilaad alislamiya khamrada in lagu cabo hawshaa sheekhu ma jirtaa buuri ma wax caan aha ma wax la ogyahaybaa ma wax mutawaatir ah sheekh yajhal in bilaad carabiya iska islaamiya carabiya ayib jiwaarkooda bal fi daakhili sacuudiya si jihaaran loogu cabo yani hawl khatara wey sheekh ma tahay ninka caalimka inuu waaqicu ku nooyabu ula soconin min aclam الnaasi weeye zamankeena sheekh iبn cusaymin raxmat tacala calayh khaasatan fi اlfiqiyaat fi اlcaqaa'id imaam wey wa maca dalika inuu ilaa hadal xad ka jaahil noqdo mxuu ahay waaqici ku noolaa halis wey duول khaliij oo dhan ah, qaadibatan kulligood lagu caba aلsacuudiya meelo khaasa lagu caba jidda waa muntashira fiha riyaad sida ka daran sidoo kale cimaaraadka iyo mabaanida iyo xafiis iyo mxuu aha safaraadka duwalka ajnabiga leyihin si toos ah lagu cabaa shaqaalahooda ay u cabaan yani wixii mog tahay hay-at lamri baa soo gurinaysa u sheegay sheku warramayso weliba wuxuu leeyahy hayat lamri baa ii sheegtay hadda hoosta hay-adaa soo gurinaysa weli hawshaas waxyaaba kamid ah kadib ardaygaa wuxuu ihi sheekh anaa sham intaan tagay sham baan tegey anaa ku arkay bu sham iyadoo lagu cabahaya si calan loogu cabahay khamarada oo dukaamaha lagu iibiyo tallaajaadka sheekhu wuxuu leeyay hawshaasi miya dadka muxuu khamrada cabahaya ka ganacsanaya dowladda ogta ama shatiga u goynaya taraakiista waa way istixlaam waa gaalo buu leeyay sheekh waa gaalo leannu haddaysan xalaashanin shatiga maysoo gooyeen maysan aysan fasixeen dukaamaha laguma iibiyeen ruksi iyo laysin looma gooyeen haa ulaa'i waa kafaratu murtadin buu shekhu leey hosta ka akriya marxaba sheekh ma ah xugum jira ma aha sheekh afyuunka iyo kokiinka iyo waxyaabaha noocaas iyo xashiishada iyo dadka lagu arko in la dilo waa dhaqan laga keenay wey muxuu ahaayey dhaqan reer galbeed wey reer galbeed ka la dagaalama innaguna marka hawshayna ku darsanay diin ma aha ninka mukhadiraadka caba iyo xashiishada iyo afyuunka iyo wixii lamid ah, kokiinka iyo waxaa weeyaan waxaan leenahay waa khamr nin cabay xad buu leeyahay xadulkhamr xadu shaarib alkhamri buu leeyahay hadduu banaysto oo xalaal u arko markaasaan dilaynaa gaalnimo u dilaynaa laakiin khamrada waa fasaxan tahay laysin baa loo geyn iyo shati ganacsi diyaaradan waa lagu qayba iyadoo firiya dukaamana waa taalaa ayib ya marka tanna waa hawl gaala wa hawl islaan ma aha way ku badan tahay weliba duwal khaliij dubay iyo imaaraadka iyo baxrayn iyo qatar iyo kuwayt iyo waa meelaha u daran wey ciraaq waxaa ku yaalay akbaru masnacin lisanaacati اlkhumuur fi shari eh, alawsat bariga dhexe warshada u weyneyd ee khamrada samaynsa baqdad bay ku taalay dagaalkii eh, dhexmaray ciraaq iyo iraan ku baabado la duqeeyey iyo kadib la duqeey maaqana way baabad dambe cadan maxaa ku taallay warshada labaad ee soo saarta khamrada caalam alislaami cadan bay ku taallay waagi dagaalkeed ugu dambeeyey eh, lagu dagaalamay shimaaliintii iyo reer koonfurta dagaalamay ayaa la baabi'iyey qolyihii islaaxa iyo baa baabi'iyey wahaabiyada dhex khayr allaasi waagi lacagta mariyeen ya soomaaliya anugu waxba kama aqaan xilliga anugu aan xoguhu taabo galay wax badan ma jirin ayashaa muumin hay warshad miyaan lahay mise waan keensan jiray waxa miyaan samayn jiray mise waanu keensan jiray warshadii jawhar baa samayn jirtay idinkaas shati in loo gon jiray ayadu waan hubaa shati in loo gon jiray oo ninka soo qaadaya ninka ganacsanay shati la siin jiray waan xusuustaa lakin waxaan garanayn inaanu samayn jiray inaan soo dhofsan jiray baana kala garanayn hada hu atarkiis muxuu y wa ku sheek ku waa ka tegay di horba dhanna sonkor ka soo saari jirta dhanna khamar ka samayn jirta waa idinkaasa markadina waxad leedihin maxaa naloo rogay baad ku haysaa intaad ilahay ku kufrideen baad rabtaa inaad haddana aad ilahay wax ka heshaa <clears throat> waqad tawaqafa bacdu alfuqahaa fuqadaa barhkood baa ka joogsaday almuta'ahiriina fii xaddi xaddi alxashiishati walmukhadiraat mukhadiraadka iyo xashiishadda bay bacdu fuqaha almuta'ahiriin baa ka joogsadoo ku dhici waayay inay xad leedahay wa ra'aa wuxuuna u arkay buuhi ana aakilaha ninka e, mukhadiraadka caba yucazaru waa la tacziru waa la ganaaxi bimaa duuna alxaddi xad wax ka sokeeya labaatan olood soddon olood ba lagu dhufan ayib waa la ciqaabi laakiin xaddu lkhamri la gaadhsiin maaya buuhi xayu dannaha xilli muxuu u maleeyey buuhi oo ku kalafisa inuu yidhahdo wadaadkaas miskiinka ah tugayiru alcaqla min hayri tarabin inay caqligu inbadasho iyadoon marqaan aan lahayn mukhadiraadku iyo muxuu ah xashiishadu ma laha buu u qaatay yani marqaan ma laha marqaanka uxun bay leedahay ninku khadkuba ka baxaayaba filimka laba u daarmahayaba culayska adduunka o dhan buba kaga nastaa waaba lagu waasha mararka qaarkood ayib ruuxuna waa baaba'ahaya jismiyan waaba cudur socda bimansilati lbanj ama benjiga sidoo kale sidii benjiga inaan aysan lahayn marqaan buu u qaatay walam yajid lilculamaai اlmutaqadimiin culammadii horena muusan u helin fiiha fi اlxashiishati wاlmukhadiraati wاlafyuun iyo wixii lamida kalaaman hadal horena muuse naqlina muusa helin asaguna inuu masladii baaro oo nin abiiba ah oo noqdo faqiiha wuu awoodi waaye marka mecdu dhata ka siiye wey mecdu ku dhuftay sheekhu waa gelahay walaysa kadalik hawshu sidaa ma aha buuri bal aakiluuha nimanka cuna baashaas ee xashiishadda ah yantashuuna canha way ka marqamaan annashwa waa marqaanka weeye ayb filim baa u daarmahaya wayashtahuunaha waana jecel yihiin ka sharaabi alkhamri ama ka shuraabi alkhamri sidu khamrada kuwa caba wa aktar iyo si ka daran khamrada tanaaba ka daran wey weliba ninka barta lagamaba goyn karaba in dhiiggiisa o dhan ba la dhaqaba mooyeen khamrada durba in laga haro waa fududahayba wa aakiluha aakiluhaa midka cuna baashaasna tasudu can dikri اllahi wa can الsalaa idaa akara minha markuu wax badan ka isticmaalo maca maa fiiha min almafaasidi weliba lala qabo waxyaabaha xumaanta ama liidnaanta ama dhaqan xumada ah iyo diin xumada ay wadata alukhari kale kale oo min adiyaati dayuusnimo ah waxaa ka dhiman damiirka raganimadaa ka tegey waxaa ka tegey dadnimada waxaa ka tegey ficilada haweentiisa iyo caruurtiisa dumarkiisa danka ma laha waxay sameeyeen oo xumaana dulli buu noqonayaa marka ficil la-aan oo doofaar ah khinziir iyo watahanus naaganaagaysnimo ah shahaamada ragga iyo rijaal baa ka tegeysa iyo wa fasaad ilmisaaji iyo walcaqli wagayri dalik shubada kale gasha waxaa weeye khamr waxay ku yaqaaneen wadaaduhu baa la caba inay tahay oo maayaca oo saa'il dureera ah baashaan baala ingeganoo qalalo ama mxuu ahay sikiin ahaan loo isticmaalo weeye ama la jimbiro la roogo ama bud loo qaato ama sanka laga qaato haddana iyadoo irbad ay jirta lasku dar waa taqaanaan ayib laakiin lama kaanat jaamidatan maطcuumatan laysat sharaaban tanaazaca alfuqahaau fii nijaasatiha xukum kaloo sheeku bilaabay oo ah nijaasadeeda xashiishada iyo mukhadiraadku ma nijaasa mise maya markay noqotay jaamida wax ingeganoo qalalan oo adka ah adkaa la odhan jira adka iyo hoore iyo dureere mise dureeruhu iyo hooruhu ismid bay ahaayeen isku mid bay ahaan miya ahaate jaamida adka ay noqoto madcuumatan la cuno laysa sharaaban aan ahayn wax la cabo oo dureero ah tanaazacad tanaazaca alfuqahaau fi najaasata bay isku muuqan dhafe ma nijaasa mise waa daahir bay ka hadleen calى ثalaaثi aqwaalin fi madhabi axmeda wagayrih faqiila waxaa li hiya najisatun kalkhamra almashruub waa nijaas sida khamrada la cabo kale wa hada huwa اlictibaaru الصaxiix sheikh اlislaam yaraa nijaasaة alkhamr walxashiisha waxoo dhan ba inay nijaaso yihin buu qabaa maca alxurmati wataxriim jamaca min ahli cilmi leyt ibnu sacad muzani ardaygii shaafici sheekh ibnu cuthaymiin sheekh albani iyo keyrkood waxay qabaan inay xaaraan tahay oo xad leedahay laakiin aysan nijaaso ahayn leanno geed ahira laga sameeyaa midho caadi ah timir zabiib caleen caadi ah cinab wuxuu waa daahir walaslu fi lacyaani alطahaara sidoo kale marka khamre ilaahay xarimay weelasha ay ku jirtay ilahay ma dhin hala dhaqo nabigo ma dhin hala dhaqo daadiya jajabiya dhaafiya la yidhi laakiin waddooyinkaan lagu daadinin dharkiina yaysan taabanin weelka ha laga hala dhaq nabiga ma odhanin hadday nijaasata nabiga hala dhaqo odhan laha laska nadiifiyo sida loo yidhi meytada iyo baktiga weelahooda ha nadiifiyo ama weelashii ilaahay uu ku xarimay rasuulku uu ku xarimay alxumr alahliya iyagoo ku karahayaan hilbihii dameeraha nabigu kii hala daadiya hala jiray ama la dhaqo laakiin weel khamra ku jirtay daadiya mooyeen hala dhaq lama hayo bal wadooyinkii madiina intii lagu shubay lagu daayay khamrada marka la xarimay yay qulqushay iyadoo biyo ahaanoo butaacday nijaasana in lagu shubo ma banaantay waddo muslimiin abadan ma banaano asawaab waxa waa calaa tahaarati alkhamr khamradu waa daahir ku nijaasayn mayso hadday ku gaadho laakiin waa xaaraan xad baa lagaa oofin ninka banaystana waa gaal farqi baa udhexeeya wuxuu waa xaaraan iyo wuxuu waa nijaas laakiin qolya meeshan tu ku rafaaday oo eh, <laughs> sakaraad ah haddaad tiraada khamradu waa xaaraan ninka cabana xad baa laga oofin kii bannaystana waa gaal laakiin nijaasadeedu waa masala khilaafiya aahey wahabi waxay yidhaahdeen khamrada waa la cabbi karaa waa la cabbi karaa dhet waa ku sida xaaraan maaha waa la cabbi karaa waxay fahmaya waa dad muqma caleyhi wa sheekh muqafaliin ala almuqafaluun iska daa warkooda wa qiila la lijumuudiha isma laazimaan kullu maa kaana najisan waa xaaraam shayga hadduu nijaasan noqdo xaaraan wey annijaasa waxaa ka laazima alxurmatu wataxriim laakiin shaygu inuu xaaraam yahay kama laazimto inuu nijaaso yahay dahabku ragga waa ka xaaraan inay xidhaan ma nijaasa dahabku ayib hooyadaa iyo maxaarimta inaad guursato waa ka xaaraan laakiin ma nijaasaad ba haweenku yani shayga xaaraanta waa gooni ayib shayga haddii la waa xaaraan ka ratib mayso ka laazimi mahay inuu nijaaso yahay laakiin shaygu hadduu nijaaso noqdo waxaa ka laazimi inuu saxaradu waa nijaaso in la cunana he xaaraan weeye lian nijaasadu marba hadday horayso oy sugnaato yalzamu altaxriimu walxurma kaadidu waa nijaas waxaan leenahay sidoo kale waa xaaraan laakiin shaygu waa xaaraan haddii lagu yidhi hala soboodin hee waa nijaas iska ilaali hawsha iyada waqiila waxaa ilaa nijaasama lijumuudiha waa qalaanta waa adag tahay wax adag wey waqiila waxaa yufaraku waxaa la kala qaadi bayna jaamidiha wa maayiciha xashiishada ka qoyanaya ka ingegan baa la kala mideeda qoyanna waa nijaas ta ingeganna waa aahir qolyaa yidhi wa bikuli xaal sheekh wuxuu ihi khilaafka hawli taalla mi hadda xad baan ka hadlaynaay si kastaba noqotee fahya daakhilatun xashiishadu iyo waxaasoo mukhadiraad iyo maandooriya waxay guda galeen fii ma xarama allahu subxaanahu wa tacala warasuuluhu min alkhamri ilaahay rasuulkiisu waxay xariimeen oo khamraa bay ka tirsan yihiin walmuskiri lafdan xagga lafdiga oo waa khamro muskirku wa macnan xagga nuxurka iyo wasfiga khamro waxay lahayd bay leedahay min asaddi can dikr illah wa can اsalaa almukhaasama addiyaafa mxuu ah tagayur اlcaql fasaad o dhan bay leedahay macna ahaanna waa ku mid waa ka mid weeye lafdi ahaanna lafdu lkhamr bay soo gelaysa ilaa khamr wax gooni meel taagan ma ahee wasfi weeye ya qaadku waxaa loo baahan yahay inuu munabiya uusan ahayn mukhadir qaamuus bilaashu qoray alaiba culamada muslimiinta maanta jooga boqolkiiba sideetan waxay marayaan inuu munabih yahay idaacat lmaal kale iyo fasaad kaleu leeyahay laakiin mukhadir ma aha muskirna ma aha saasay culamadu u badan yihiin niman qabana waa jira inuu maandooriyeya ayb xaalaad naadira wey tubaakadu maalmaha kugu horeysa waad la weleeri waad geedaha jiidhaysa laakiin berri o ka marka ku noqoto si caadi bad ka noqonayso ya khamradu maya eh, khamradu saas maaha khamradu daa'iman waa abadda muskira wey ee qadarkay ku kala xidhan min xayu alasna waa muskiro wey dadka afraada la eegi maayo waxaan leenahay qaadku min xayu alasli muskir ma aha mukhadirna ma aha saasa loo badan yahay taxriimkiisu caafimaadku dhaawacaa dhaqaaluhu baabi'iyaa akhlaaqda ummaddu ku ciyaaraa intaasoo adraar buu leeyahay sixiya ijtimaaciya akhlaaqiya iqtisaadiya intaasu dhaqan xumuu leeyahay dhaankaana loola dagaalami karaa marqaanku bunkaba waa leeyahay ah. almuhim saasaa loo badan yahay culamo qabta inuu yahay mukhadarna waa jira laakiin maslo waa saas anugu khilaafbaga idiin sheegay lakin idima dhihin saasaan qabaa laakiin waxaa loo badan yahay culummadu adibada waliba khaasatan iyo majaamicda fiqiga ah qaadku inuu yahay munabi uusan ahayn muskir baa loo badan yahay wadaado qabana waa jiraa ayago aan laftigooda yareen waa jiraan oo kuwaashaa hay sheekh imaam shawkani markuu dhimanhayey daankiisa qaad baa laga soo bixiyey waa la sheegaa fii wafaatihi isagoo cunahayuu dhintay kitaab buuna kaleeyahy albaxu saafir la yihahdo buu ka leeyahay alimaam shawkani raxmat tacala aleyh wuxuuna yidhi waan tijaabiyey wa akaltu minhu wastakhartu minhu falam ara fiihi sukran walaa takdiira waxaa la sheegaa fii bacdi taraajim inuu xataa markuu dhimanaya sheekha daankiisii isagoo taksiisan laga soo guray baa la sheegaa walcilmu cind allah masaladu waa masale khilaafiya ninku siduu ilahay ku caabudo kale ku caabudo laakiin in dagaalamo fasaadkiisa kale waa qabnaa oo dadka lagu tacsiiro oo soomaaliya laga daba cirabtiriyay adduunka o dhanba waa saas waa saas reer yurubka kule waxay u badan inuu muskar yahay oo manduriya way la dagaalamaan lix iyo toban sano xadhiga safarka hadii lagu arko idan wankaas la dagaalama baabiya waa xaaraan farqi baa udhexeeya qaadka in la cuno xaaraan wey laakiin taxriimkiisu waa min jihatin ukhra malihin wuu banaan yahay waa in la kala wxi ma ogtahay sheek wuxuu waa muskir iyo oo xadul khamri buu qaadan haddaad tiraan waa muskir waxaa laydinka rabaa inad ruux shaabugtaan waa in la fahma masaladii inaad afartan shaabug ama siddeetan ku dhufataan ninkii banaysana aad dishaan wey taxriimkiisu waa abwaab kale waa xaaraan lagama ganacsan karo xooluhuna laga gena waa xaaraan waana lada waa la baabi'in laakiin ma muskir baa maya yay la raajaxan wix waa in la kala qaada sheekh markaan leena wix muskir ma aha maha inuu bannaan yahay ayib tacsiir buu leeyahay ah. eh. caanaha geena masaa ku noqdaan aqana saad siisa caanaha genayn ku noqdaan qanasho aye y taa way ron tahay ninkan fanuus qaatay maad laguma sheegin tuudu ku qayla markaasu fanuus la baxay fanuus buu qaatay meeshuu ku kaajaya ku saxarunay buu hor dhigtay isku daawan hayaa inuu musqul ku jiro bannaan ciduu fadhiya fanuus buuna wataa eh, eh, is hor dhigay wuxuu moodahayaa marka inuu musqush intuu galay fanas u taallo banaan cilla u fadhiya oo garoon ah marka ruuxii maraba ninkuu leeyaba meeshaan ah, xisaabta wada ee fanasta hor taallo way badan yihin howlahaas aad bay badan yihiin <clears throat> laakiin waxay leeyihiin dadka qaarkood waxaa weeyaan soomaalida hawshaas wey soomaalidu ah, asal ahaanba iyadaa waalan maog tahay soomaalidu boqol kiiba sideed toddobaatan way maskax fudud yihiin wax yaroo munabah hadday isticmaal waalanhayaan dadka kaleo dhan marka waa jug wey waa adag yihiin wax dhaqaajiya afrikaanka kale iyo caalamka kale waa adag tahay laakiin soomaalidu waa dad caqligooda waxaa liy dareemeedu aad u fudud yahay wadaad baa iga sheekeeyey reer canada sagaashan iyo afarti sagaashan iyo lixdi meelahaas baa soomaalida toronto joogtay oo dhan ba waxaa laga qaatay rakoob maskaxayin baa la baaray dhakhaatiirtii reer canada waxay soo saareen soomaalida joogta canada boqol toddobaatan shan inay waalan yihiin waa li miir qab ah waa sidaas wey somaalidu ma ogtay waa iska caadifi isagoo wax yar baa ku filan jug yar baa ku filan marka waxaa u magan qaabkeedan waa la haya inay halkaa ka tin si kasta noqotay masle masale khilaafiyeen waa muskir iyo muqadar bay leeyihiin culamada kale inuu xaaraan yahay hadda waa itifaaq culamada maanta maanta noole noocay dulma ha noqdeen markii la baaray la ogaaday adaraartiisa iyo fasaadkiisa inuu xaaraan yahay waa kelimatu ljamiic tacsiirna uu leeyahay laakiin ma sidii xaddu lkhamri baa ruuxa laga oofin waa masalo u baahan in laga fiirsado u baahan wey وqاaل أbو موسى الأشعري أxاadiiث buu sheekhu hadda daldalahaya macnaha ku yimide wuxuu yidhi abu muسى الأشعري yaa rasuul الlahi aftinaa fيi sharaabayni nabi allow laba sharaab nooga jawaab kunaa nasنachumaa biاlyamni yaman aanu ku samayn jiray albitcu bahalka bitci loo yaqaan wa huwa min alcasali malabkaa laga sameeya yumbadu malabkaa biyo lagu daraa oo dhirbaa lagu daraa xataa yashtada ilaa uu karo oo u buro iyo wاlmizr misirka nooga warra misri waa maxay wa huwa min adurati galeyda laga sameeya ama badarka ama yaryaraha baa laga sameeya arabakida iyo galeyda iyo washaciiri qamadida ama heeda ama gerbida yumbadu asna biya lagu daraa xataa yashtada kenya aad baa looga sameeya galeyda kenya xagee ka baxday misri weeye khamrada laga sameeya eber qaala wa kaana rasul lah sal slam rasulka wuxuu ahaa qad ucطiya mid la siiyey jawaamica alkalimi hadalka kiis wixiisa ururiya jawaamicdu waa jaamica yani hadal kooban oo guda ballaaran baa la siiyey waa qawaacid qawaacid kuliya caam ah uu soo gelahayo gudaheeda intaasoo fardi ayib baa alla siiyey ucطiya bijawaac bikhawaatiimihi meesha u dambeeya iyo gunaanadkiisi weer wax ururisa tii u dambaysay baa nabiga la siiyey buu fa qaala wuxuu nabi kullu muskirin xaraam war kooban moogta gelaydu waa kan bisru waa kan bidcigu waa kan mogta lagama bixi kara mogta sheekh laakiin weer qaacida kuliya ardayga marka wax la barahayo xisaabta qaacida la siin kadib asaga ka shaqaysan wax kastoo loo keeno waa in qaacido lagu siiye marka qaacido nabiga ku siy sal slm wuxuu ku yidhi kulu muskirin xaraam shay kastoo maandooya waa xaraam muttafaqu caleyh fi saxiixayn wa can ibnucaan bashiirin qaal marka hadday xashiishe iyo kok mxuu ahay baalki mxu afyuun iyo mxuah kokawin me mise kokiin ba la yihahdaa ya kokiin ha noqoto ama geed qalan ha noqdo ama saladaganaad ha noqoto aday ku taallaa wax kastoo muskir waxaan leenahay xaraam wey wacan ibni cumar bashiirin qaala qaala rasuul اlah ina min alxindati khamra qamadida khamraa ka timaada wa min alshaciiri khamra wa min alzabiibi khamra wa min altamri khamra wa min alcasali khamra wa ana anhaa can kulli muskir war kooban wey anugu waxaa idinka reeba muslimiinay wax kastoo maandooriya ka fogaada rawa abu daawuud wa kayruhu waana xadiid xasana wey sida raajixa ah bishawaahidih wa turuqih laakin hada fi صaxiixayn can cumara mawquufa calayh xadiidka hadda marfuuca min xadiid nucmaan asagoo mawquufu ku yihi saxiixaynka annahu cumar khaطba bihi waa ku khudbeeyey arrinkaa asaga calaa mimbar rasul sl slm faqaala alkhamru maa khamara alcaqla khamradu waa wixii maanka dooriya ama daboola khamar ee haa alcaqla caqliga wixii daboola ee kharibe bedela baa khamro ah wa ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana nebi sl slm qaala kulu muskirin khamr wa kulu muskirin xaraam qaacida kuliya wey shay kastoo muskara khamro weeye falxashiishatu khamr wa kulu muskirin xaraam wa fii riwaaya kulu muskirin khamrun wa kulu khamrin xaraam rawaahumaa muslimu fii saxiixihi xadiidkaasna wuxuu ku muslim fii saxiixihi wa can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat qaala rasul llahi sal ly slam kulu muskirin xaraamu wamaa askara alfaraqu minhu halka suus ama halka wisqi haan asaga ka mid a waxay ruuxay sarqaamaysaa famil ulkafi minhu xaraam shayga marka wax badan hal litr laga cabo lagu sarqaamaayo kabashiisa waa xaraam wey waa qaacida haddana lagu siiyo khatara wey shaygu marka laga cabo tabad ama saddex litr ama jeerigaan labaataqada laga cabo haddaad ku sarqaamayso kabashadiisu xaraam wey ayb wamaa askara alfarqu minhu aw ilfarq waa weel wicaa lix iyo toban reedal qaada aan yarayn wey famil ulkafi sacab mugi oo minhu ka mid a qaala tirmidiyu hada xadiiu xasan waa siduu shegay xadis saxiixa wey ayib shawaahidna waa leeyahay wa rawaahu ahlu sunan can nabi sal slam min wujuuhin anahu qaal maa askara kafiiruhu waxaad ku fahmi weyday maa askara alfarqu minhu ama alfaraqu minhu famil kafi xaraama fahmi markaa lagu celiyey waxaa lagu yidhi xadid kale maa askara kafiiruhu wuxuu sarqaamiyey kiisa badan intiisa badan wx lagu sarqaamaayey faqaliiluhu xaraam